kulanti aan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay labiiy tobanka bisha labiiy tobanaad sanadka laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona in ka badan madaxda labaatan dal oo ka qaybgalaya shir caalami ah oo ka dhacaya mareykanka lagana hadlayo amniga soomaaliya shilalka gaari ee geysanaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac oo kusoo badanaya deegaanada somalilan maamulka gobolka hiiraan oo diiday adeegsiga buundooyinka ku yaala magaalada beledweyne isra-el oo mar kale weerartay guriga mid ka mida ah wariyaasha al-jasiira ee magaalada khaza qodobada kale aada ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mareykanka oo khazo geeyay calooshood u shaqaystayaal garab dagaalama isra shirka qaramada midoobey ee looga hadlaya isbeddelka cimilada oo qarka u saaran in natiijo la-aan uu soo gabagaboobo iyo warbaahinta turkiga oo si weyn u hadal haysa mid ka mid a ah garsoorayaasha kubadda cagta oo garoonka dhexdiisa lagu feeray qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saaray halkan idinkala socodsiinaya cabdiraxmaan kiise iyo farsameynaya mar kaliya ogaal Somaliye intaasi ku dhaafnaystaas waxay daafuro tahay barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna haddaan kugu masiixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada yaan dhari jiir iyo baron gobcan ku libsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago'a ningegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed alla guriga kuu seex rabigegyada ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayra ku dila garanta mooryaana yay goola jiirta dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebay ka laalaadso aamiin kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda galaynaa waxaana ku bilaabeynaa xarunta qaramada midoobay new york ee wadanka mareykanka waxaa maanta ka dhacaya shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya shirkan ayaa waxaa diirada lagu saarayaa amniga soomaaliya ee eh, iyadoona ay shir gudoomin doonto dowlada federaalk ee soomaaliya waxaana ka qeybgala dowlado badan oo caalamka ka mid ah wadamada ka qeybgalaya waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo lix labaatan dal sidoo kale kulanka waxaa ama shirka waxaa qeyb ka ah qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub iyo sidoo kale midooda afrika waxaana la sheegay in looga hadlayo ajendayaal ay ka mid yihiin horumarka iyo caqabadaha ka jira lamaha amniga soomaaliya qorshaha horumarinta amniga soomaaliya iyo sidoo kale taageerada caalamiga ah ee soomaaliya ee amniga iyo horumarka afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige oo ku sugan new york ayaa warbaahinta waxa uu uga warbixiyey kulanka maanta dhacaya iyo waxyaabaha diirada lagu saarayo dowladda soomaaliya ayaa ku qabanaysa xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay shir ku saabsan amniga soomaaliya dibriska ciidamada iyo howlgallada xoreynta shirkan waxaa ka soo qaybgalaya dal qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub midooda africa waxaana lagu soo bandhigayaa horumarka iyo caqabadaha ku xeeran dib u dhiska laamaha amniga qorshaha bixitaanka ciidamada admis kadib ay kula wareegayaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan amniga dalka soomaaliya iyo xasilinta deegaanada laga xoreeyey argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo goordhow soo gaaray magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa shirkan shirgudoomin doona shirka ayaa waxaa muhiimadda madaxweynaha waxa uu saari doonaa qorshayaasha ugu horumarinayo eh, laamaha kala duwan ee amniga ee dowladda federaalk soomaaliya soomaaliyana lagu gaarsiinayo xasilooni shirkan ayaa waxa uu ka furmi doonaa sagaalka subaxnimo magaalada new york cabdulqaadir cali digi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayuu kaasi ahaa dhanka kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin ayaa isagana waxa uu ka warbixinayaa kulanka maanta dhacaya iyo ahmiyadda uu leeyahay dowladda soomaaliya waa mahadsan tahay runtii shirkan waa shir muddo aada u dheer laga soo shaqaynayay waxaan dhigi karaa february sanadkan ayuu soo bilowday la tashigiisa saddexdii bilood oo u dambeysana runtii farsamo howl farsamo oo fara badan ayaa laga shaqaynayay oo ay xoogga la saarayay sidii baahida ciidanka qaranka soomaaliya oo isugu jira militariga boliiska iyo asluubta baahiyadooda ay qabaan xagga waxaa loo yaqaanaa capabilityda ama tayada ka maqan hadda oo aysan haysan sidii ay beesha caalamka ugu soo bandhigi lahaayeen saaxiibada gaarka ah oo eh, daneeya in ay soomaaliya eh, lugaheeda dib ugu istaagto eh, uguna diyaar garowdo sidii ay artemis ugala wareegi lahayd december laba kun iyo afar iyo labaatan shirkan waxaa shir guddoomin doona furi doona madaxweynaha jamhuuriyadda mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo ay wehliyaan eh, wasiirada maaliyadda iyo gaashaandhigga eh, aniga oo ah la taliyaha amniga qaranka iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ayaa officialska eh, sarsare oo shirkan uga soo qaybgalaya dowladda federaalka iyo dad badan wilal iyo gabdho runtii shaqo fara badan kasoo qabtay hawshan hadda halkan loo yimid ayaa iyana halkan jooga oo xagga farsamada dabcan shirka ka caawin doona shirka waxaa lagu casumay shan iyo labaatan dal iyo saddex hay-ada caalamiga ah ama waxa loo yaqaano multinationals sida african unionka jaamacadda carabta iyo united nationka dabcan e u da iyadana gaaray taagan tahay waa dalka shan iyo labaatanaad haddii dal ahaan loo isticmaalo iyo afar iyo labaatan dal oo isugu jira qaaradaha adduunka sida yurub asia america iyo africa intaba eh, dowladahaas ayaan u aqoonsannay ama eh, si gaara ah awalba nooga caawin jiray arrimaha gaarka ah oo baahiyaha ah oo soomaaliya ay qabto iyagaasaan u aqoonsannay inaan ka kaashanno sidii ay ciidamada qaranka noola dhisi lahaayeen eh, nasiib wanaag berrito waa maalinkii la imaan lahaa oo aan usoo bandhigi lahayn waxyaabihii bahyaha ahaa dabcan waxaa jira isfaham hore noo horeeyey oo inay caawimaadu jiri doonto ah marka halkan intaan nimanno wax aan weydiisanayna maaha hawl ay nagala warhayeen oo aan kasoo wada shaqaynay ayay ahayd marka waxaan filaynaa insha allah inuu shirka berito ah guul kusoo dhamaado waxaa jira horta toddoba dal oo si gaara eh, shirkan nala qaban qaabinayay oo maaragtay eh, nala marti martigelinayay oo ay ka mid yihiin eh, sacuudi arabiya qatar imaaraadka carabta turkiya maraykanka ingiriiska iyo european unionka toddobadaas dalal ayaa si gaara shirka noola daadihinayay oo diyaargarowgiisa nagala shaqaynayay oo ahaa dowlado awalba maaragtay aan ku tiirsanaan jirnay naga caawin jiray arrimaha amniga eh, sidoo kaleeto african unionka iyo un-ta oo iyanu si dhow aan ah, isula shaqaynaynay oo diyaargarowga qayb ka ahaa eh, dowladaha kale eh, oo dhan waxay isugu jiraan shanta dowladood oo ciidamada soomaaliya ka joogaan oo t c c ga loo yaqaano iyo dalal kaleeto oo marmar wax naga soo gaari jireen eh, sida eh, dalalka china iyo masar iyo dalal noocaasa iyo kuwa aanan weli eh, soomaaliya si toosa u caawin horay laakiin hadda la filayo inay qeyb kasoo noqdaan sida india oo kaleeto runtii shirkan shir u khaas ah waaye inaan baahiyadeenna oo tayada ciidamada eh, maadaama eh, dowladda soomaaliya ay heshiiskii amniga qaranka ay maarso sanadkan hore u gashay eh, sidii loo dhaqan gelin lahaana howlo badan gudaha laga qabtay ayaa hadda baahidii sidii maaragtay loo dabooli lahaa ayaan rabnaa inaan dunida la wadaagno oo nasiib wanaag ay ku soo aaday iyadoo isbuuc ka hor soomaaliya laga qaaday cunuqabateyntii hubka oo saarnaan jirtay oo noqon doontaa meel fura ah oo beesha caalamka kusoo dhiirato inay soomaaliya hubkay u baahnayd noocay u baahnayd iyo waktigay u baahnayd intaba ay kusoo aado dabcan waay diiradda waxa la saari doona waa intaas ciidamadu way kala howla duwan yihiin military guud ee qalab waaweyn oo cir iyo dhul iyo bad ahba uu u baahan yahay tababaro aad maaragtay u sarreeya oo casri ah uu u baahan yahay sidoo kaleeto booliisku tababaro khusuusi ah oo howlaha ay shaqadooda tahay iyo sidii dembiye looga dabategi lahaa loona maaragtay looga hortegi lahaa intaba asluubta sidoo kaleeto waxay u baahan yihiin xabsiyo iyo tababaro sida maxaabiista loo dhaqan celiyo intaasoo dhan ayaa baahiyadaasaa noqon doona waxyaabaha aan ku faahfaahin doono iyo mustaqbalka sida aan anagu eh, dhaqaal ahaan isugu filnaan doonno inaan dunida usoo bandhigno oo aan rajaynayno sanadka laba kun iyo sagaal iyo labaatanka in haddii ay ka jawaabaan eh, dalabkeenan halkan eh, berito inaan laba kun iyo sagaal labaatanka aan awood u heli doonno inaan isku filnaano dhaqaal ahaan inaan ciidamadeena anagu maamulano waa mahadsan tahay waa kuu soo tiriyey waa toddoba dal oo nala qabanqaabiyey un au Eh, maaragtay china india dalalka waaweyn oo dunida oo dhan eh, dalal africana sida shanta dal oo ciidamada ka joogaan masar saaxiibada carabta in badan waaye oo shan iyo labaatan dalah maya noocan midweg wuu dhacay eh, laba kun iyo toddobiyo tobankii ayaa soomaaliya london shir caalami ah oo saan oo kaleeta u dhacay lakiin shirkaasu ma ahayn shir ay soomaalidu ay hawshii oo ay ka soo shaqaysay baahiyadeeduna waa caddahay ay soo bandhigtay shirkaasu wuxuu ahaa in si principles ah loo maaragtay soomaaliya loo garab istaago ayay ahayd shirkan uu ka duwan yahay principalii waa laisla qaatay baahiyadii oo cayiman in dunida loo keeno la hordhigo iyaguna aqbalaan kana soo jawaabaan sida degdegta badan leh ayaa lagu ballansan yahay maya way kala duwan yihiin aan ku yidhi kaas waxa uun laisku soo qaaday in si guud soomaaliya loo caawiyo marka soomaaliya iyadii aan marka iscaawin oo farsamooyinkii iyo baahiyadii iyo tallaabooyinkii hore loo qaadi lahaa ayaysan hore ugu daadegin kan uu ka duwan yahay baahiyadii ayaa lasoo cayimay way mid walbana way qiimaysan tahay eh, baahi kastoon eh, qabno iyo dhaqaalaha ku bixi kara iyo xilligaan u baahannahay intaba waa saddex bilood ayaa laga soo shaqeeyey marka tan waa itus oo itaabsii eh, heshiisyadii qaran oo loo baahnaayo dhanna waa maaragtay waaba dhigan yihiin waa laga soo heshiiyey kaasi wuxuu ahaa lataliyaha amniga qaranka waa lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin oo ka waramayay shirka maanta ka dhacaya magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey loogana hadlayo arrimo ay ka mid yihiin amniga soomaaliya iyo ahmiyadda uu leeyahay dowladda soomaaliya ayuu ka hadlayay markana wararka ugu dambeeya ee xaalka magaalada khaza haddii aan soo koobnana wararka ka imaanaya magaalada khaza waxay sheegayaan in ugu yaraantii labaatan ruux ay ku geeriyoodeen labaatankaasi ruux oo toddoba kamid a ah caruur ay yihiin duqeymo ay diyaaradaha israel ay ka geysteen magaalada rafax la yiraahdo waxaana jirta in duqeymaha sii kordhaya ay sidoo kale ay hakiyeen eh, rajadii laga qabay in hoolaha gargaar ee bini-aadinimo ee ka soconaya magaalada khaza in ay sii socdaan amaba ay shaqeeyaan iyadoona qaramada midoobey wakiilo ka tirsan ay sheegayaan in ruux walba oo falastiini ah oo khazo ku nool uu wajahayo gaajo aada u daran maadaama aanan suuragal ahayn in la gaarsiiyo gargaarka bini-aadinimo waxaana ay sheegeen intaasi ay u suuroobi la-dahay duqeymaha israel ee joogtada ah oo weli sii soconaya sidoo kale israel waxaay beegsatay guriga mid kamida ah wariyayaasha al-jaziire uga soo warama magaalada khaza wariyahaas oo lagu magacaabo anas al-shifa waxaana la sheegay in aabihiis oo lixdan iyo shan sano jira uu ku geeriyooday weerarka lagu qaaday gurigiisa oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxaana horey u jirtay in sidoo kale al-jaziira gaar ahaan laanteeda afka carabiga ah wariye ka tirsanaa in qoyskiisa la weeraray e, muddo ka hor halkaasina ay ku geeriyoodeen xubno ka mid ah qoyskiisa oo ay ku jirto xaaskiisa israa-el waxa ay sheegaysaa inay sii wadi doonto duqeymaha ka dhanka ah ee kooxda xamaas balse ay ku bartilmeysaneyso goobaha dadka ay shacabka ay degan yihiin iyadoona sidoo kale dalbatay in la furo wadahadal la xiriira sidii lagu sii deyn lahaa maxaabiista ay xamaas ee gacanta ay ku heyso israel waxay codsi u dirtay dowladaha qatar iyo masar in ay bilaabaan dadaal kale oo ay ku doonayaan in ay heshiis ay kula galaan kooxda xamaas si loo sii daayo eh, maxaabiista kale ay gacanta ay ku hayaan balse xamaas dhankeeda arrintaas waa iska diiday waxaana ay sheegtay inaysan wax wada hadala ah israel aysan la fureynin dagaalkan ay sii wadi doonto waxaa israel gaar ahaan eh, ra-iisul wasaarahooda benyamin netanyahu cadaadis xoogan oo ka haystaa dadka yuhuudda ah ama israa'iiliyiinta ah kuwaas oo dhigayay dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in heshiis lala galo xamaas si loo sii daayo maxaabiista ay gacanta ku hayaan oo ka badan ilaa iyo boqol iyo soddon ruux oo askar u badan waxaana jirta in sidoo kale dagaalka sii soconayo weli ee magaalada khaza in tirada dhimashadu ay dhanka falastiiniyiinta ay mareyso sideed iyo toban kun iyo laba boqol oo ruux in ka badan halka eh, israa la sheegayo in iyada loo diiwaangeliyay tan iyo toddobadii oktoobar kun boqol afartan iyo toddobo waa inta iyaga ay soo bandhigteen sidoo kale mareykanka ayaa waxa uu weli u wadaa dadaalada uu ku taageerayo israail si ay guul uga soo hooyaan dagaalka ka soconaya magaalada khaza waxaana la sheegayaa in koox calooshood u shaqaystayaala oo horey uga dagaalami jiray ukraine inuu sidoo kale uu geeyay magaalada khaza si ay u caawiyaan ciidamada yuhuudda oo si weyn ugu jabay dagaalka weli ka soconaya magaalada khaza aysan wax natiijaa ah ka keenin in ka badan laba bil ayuu dagaalkani soconaya welina ma jirto in magaalada khaza ay guul weyn ay ka sheegtaan israel oo xitaa magaalada labaatan boqolkiiba ma haystaan ciidamada israael waxaana jirta in maalin walba ay xamaas ay soo bandhigto meydadka kooxda yuhuudda oo lagu jiidayay wadooyinka magaalada khaza iyo sidoo kale taangiyada lacagaha malaayiinta doolar ugu fadhiya oo ay sida sahlan ay uga gubayaan waxaana jirta in haatan israel qudheeda ay dalbaneyso wadaxaajood oo ay la furto xamaas balse xamaas iyada hore waxay u sheegtay in keliya wadahadal ay ku geli karto in israel ay si dhammaystiran ay u joojiso dagaalka ay ku hayso khaza magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarku ah maamulka jubbaland waxaa maanta tegaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyadoona lagu wado in uu halkaasi u tago madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana jirta in magaalada kismaayo la filayo in ay ku kulmaan qaar kamid ah eh, hogaamiyaasha dowlad goboleedada dalka ka jira kuwaas oo ka hadlaya arrimo badan waxaana jirta in sidoo kale amniga magaalada si weyn loo sugay lagana dareemayo soo dhaweynta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug hadaba kulankan eh, ama ujeedka uu madaxweynaha galmudug u tegay magaalada kismaayo iyo sidoo kale qorshayaasha xigaba waxaan wax ka weydiinay xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland aad baa umahadsan tahay waa dhawahay eh, adinkana waa in eh, dadaalka u fulaanta leh oo dadkaas ugu adeegeysaan dhalinyaradiina soo korayso waad ku mahadsan tihiin waa run maanta waxaa imaanahayo madaxweynaha galmudug axmed kaariye halkaasna la rajaynayo in si fiican loogu soo dhaweeyo iyadoo ay soo dhaweyntiisa ka qeyb qaadan doonaan dhammaan qeybaha bulshada ee kala duwan golaha ee dowladda saddexda heer ee dowladda ay ka kooban tahay soo dhaweyn heer sare ah oo qabaqaabadeedana ay aad u sarreyso maalmahana laga shaqaynahayay oo loo xilsaaray guddi gaar ah ayaa eh, maanta ka dhacaysa halkaas marka insha allahu raxmaan madaxweynaha kulley markuu yimaadaan sida caadada ah waxaa loo galbin doonaa eh, qasriga madaxtooyada eh, insha allah kulley war wixii warbixin ahna halkaas baan koogan doon hadii la yidhaahdo xildhibaan ujeedada ee safarka madaxda maamul goboleedyada kismaayo maxaa lagu sheegay sida caadiga ah dalka soomaaliya ayaamaha waxaa ka jiro hadal haynta ugu badan saad ogtihiin waa fatahaadaha roobabkii birihii u dambeeyey da-aayay oo aada ogtihiin inay naf iyo maalba ay khasaare geysteen oo dhammaan dhaqaalihii hoos oo dhac ku yimid caafimaadkii hoosoo dhac ku yimid waxbarashadii hoosoo dhac ku yimid guryihii burbur hantiyad ay dhacday marka arrimaha bini-aadanimada iyo howlaad arrimaha ayaga saameynta ay geysay fatahaadihii unbay yaa qayb ka ah kolley in layska waraysto sida kalena kolley un kama marnaan doonto arrimaha siyaasadda marka waxaan isleeyahay meelahaasunbay kolley ku qortami doontaa hadii aa madaxweyne qoorqoor keliya miyaa imaanaya magaalada kismaayo ama dhamaan madaxda maamul goboleedyada walaal adeer hadda intaan ogahay madaxweynahaasun baan hadda ku xaqiijin karaa kuwa kalena dib baan kolley kasoo sheegi doonaa laakiin inta hadda anigaan hubo waa madaxweynehaas galmudug weeye sidoo kale waxaa la sheegay in shirkaasi uusan kasoo qeybgelaynin madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo la ogyahay in dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood buu khilaaf kala dhexeeyo marka arintaas iyada lafteeda maxaa xoga sidaan hore kugu sheegayba aniga intaan hubo waa madaxweynaha galmudug oo aan soo dhaweyntiisa iyo qabaqaabadiisa maalmahan socotay marka cid kaleo anigu aan ka warhayo ma jirto hadday jiraanna dib baan kasoo sheegi doona hadii la yidhaa xildhibaan aada umahadsan tahay waxaan kaa rabaa sidoo kale waxaa la sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay ka hadli doonaan buuq maalmihii dambe taagnaa ee wax ka kabedelka dastuurka oo xildhibaanada maamul goboleedyada intooda badan laga talagelinayo kadibna loo gudbin doono madaxda ugu sareysa dalka oo baarlamaanka loosii gudbin doono arrimahaasi haddii baarlamaanka aad ka mid tahay jubbaland maxaa kala socotay wallaahi xeerkaas isaga ah waa heer federaal weeyo haddii maamul goboleedyada ay ka hadlayaana arintaas ayay ku haboontay in la weydiiyo laakiin annaga ka baarlamaan ahaan wax xogoo nala soo wadaago ama wax nagala weydiiyo arrimahaas ma jiraan jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo ay saameeyeen fatahaada wabiyada iyo daadadka xoogan ee ku roogmaday magaalooyinka shirka waxaa la sheegay in hataa ay ka qayb galayaan hay-adaha caalamiga ee gargaarka dabcan hay-adaha haday ka qayb qaybgalayaan horaanba kugu sheegay fatahaaduhu waxay geysteen khasaare badan waad og tahay jubbaland buundooyin badan bay leedahay webiyada maro buundooyin dhan oo afartan sano konton sano dhisnaa oo halbowlo u ahaa isku socodka adeega bulshada ayaa dhumay kuwaas oo aanan cid maanta dhisi karta aan jirin oo malaayiin doolar ay ku baxayso marka in kaabayaasha loo helo dhaqaala si adeega bulshada dib looga soo celiyo waa laga maarmaan in beesha caalamka iyo cid kasta oo qusayso in lala wadaago si kaabayaasha loo soo celin lahaa oo halboola u ahaa bulshada marka waa waa muhiim arrintaas haday jirto waa soo dhaweynaynaa wadahadalkaas waxaa la sidoo kale la sheegay in shirka hadda magaalada kismaayo madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan aysan dowladda ka warqabin isla markaana arintaasi a imaanaysa xilli ay ka hadlayaan inta badan muddaxileedka madaxda maamul goboleedyada uu gabagabo ku ogyahay marka soo lama dhihi karaa shir laga dhinac furay dowladda warhani ma dhihi karo mana ogi sababta wixii aad talad ku leedahay ood wax ka og tahay ayaa la dhihi karaa ayaa la dhihi karaa waa sidaasaa loo furay saas kuma fiicneen marka ani taa ima qusayso ciday qusaysaa fiican in wax laga wejiyo ugu dambeyntii maxaa laga filan karaa shirkan madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan magaalada kismaayo oo kasoo bixi kara dabcan waa madax soomaaliyeed oo danaha dadka iyo dalka soomaaliyeed loo igmaday waajibna iyo mas-uuliyadna ay ka saaran tahay waxaan ka filayna waa wax wanaagsan weeyo waa wax wanaagsan oo dalka iyo dadka horumar u keeni karo marka waxaan isleeyahay guul waayo codkaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdi shiir oo kamid a ah xildhibaanada eh, dowlad goboleedka jubbaland waxaana uu ka waramayey eh, shir la filayo in magaalada kismaayo ee eh, xarunta gobolka jubbada hoose uu ku dhex madaxda jubbaland iyo qaar kamid a ah dowlad goboleeda dalka ka jira dhanka puntland haddii aan aadnana weli waxaa deganada maamulkaasi si weyn looga dareemayaa dooda la xiriirta nooca doorasho ee ka dhici karta puntland shalay waxaa magaalada garowe ee xarunta u ah dowlad goboleedkaasi puntland kulan deg deg ah ku yeeshay golaha wakiilada iyagoona isku khilaafay ama ku kala aragti duwanaaday cambaareynta go-aankii kasoo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee puntland taas oo laashay go-aankii ay baarlamaanka eh, dowlad goboleedka puntland ay muddo hal sano ah waqtiga ugu kororsadeen waxaana maxkamaddu ay ku tilmaamtay in uu yahay ama arintaasi ay tahay sharci darro guddoonka golaha wakiilada ee puntland ayaa iyagana dhankooda waxay sheegeen in ay maxkamaddu ay qaadatay go-aan aan sax ahayn waxaana ay sheegeen in arintaasi aysan suuragal ahayn balse xildhibaanada qaar ayaa iyagana arrintaasi kasoo horjeestay oo guddoonka baarlamaanka puntland ku dhaleeceeyay in ay ragaldaacinayaan doorasho loo mideysan yahay oo ka dhacda ee eh, deegaanada puntland balse dhankooda waxay ku adkeysanayaan xubnaha taageersan madaxtooyada ee doonaya in ay dhacdo doorashada eh, lixdan iyo lixdanka xildhibaan in ay waqtigeeda ay ku dhici karto waxaa kamid ah xildhibaanadaasi axmed cabdiraxmaan jaamac kuluc oo ku doodaya in guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ay wadaan wax aanan sax ahayn sidoo kalena ay kala shaqeynayaan madaxtooyada puntland sidii ay u qaban lahayd doorashada baarlamaaniga ah iyo sidoo kale tan madaxweynaha ay ku xigtaba waqtigeedan aysan u dhaafi lahayn inaad yarta waa waa mahadsan tahay maxaan ku dhacdaay horta wkan ah, wuxuu markii hore ku jihaystay oo uu ahaa in la aaday qof iyo cod eh, maxaan ku rahdaayey eh, dhowr iyo soddon degmo ayaa laga qabtay golayaasha deegaanka qof iyo cod eh, saddex degmo oon ayaa noo dhinnaa isla markaana waxaa baarlamaanku ansixiyey in dastuurka la bedelo oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaankuba shacabka ay soo doortaan arrintaana waana isla qaatay hadii waqti celiil noqday Eh, eh, dan niman eh, maaragtay boqolkii shan ka ah shacabka reer puntland ay maaragtay iyo qayb kamida istimada iyo qayb kamida siyaasiyiintu ay codsadeen in waktigu yaryahay oo sidii hore lagu noqdo dibladdu way la qaadatay in sidii hore lagu noqdo markii sidii hore lagu noqdayna baarlamaanka ayaa wuxuu sameeyey wixii hore oo la aadi lahaa oo xeerka doorashadana iyagaa shurtaagay Eh, hadii sidii hore lagu noqdana waxay dabcinay hor taagaan annagoo mudanayaal baarlamaan ka tirsan oo weliba ka badan kuwa barnaamijkan wada na waxaan is hortaagnay inay muddo korsi sameeyaan waana ka diidnay eh, maantana waxay dabceen inay maxkamadii oo shalay go-aan gaadhay inay war kale eh, maarata kasoo saaraan taasna waa ka diidnay buuqalkaasu ka yimid alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan waan waan ka hor istaagnay wixii khaldanaa ay wateen waana lagu soo meeshii inahaasaa dhacay walaal idinku marka maxaad dood ahood haysataan ood ku doodaysaan doodta haysana waxa weyaan annaga aslan baa wadankan waxna waa sharciyad waxna waa curfi sharciyad ay wadankan in qofkii cid la aado duruufo jira ayaa waxay keeneen in curfigii lagu noqdo wax lagu soo celi jiray waana si ay codsanayeen dadka maaragtay bulsha maaragtay oo madax dhaqameedada qayb kamida iyo iyo maaragtay saas oo kale marka sii baa baanu marka la qaadanay annaga oo runtii dhibaato ay nagu tahay sharciyada marka anagu sharci marka dhinac laga eego laakiin curfigii hore wax loogu soo xili jiray oo lix iyo lixdanka in madax dhaqamada ay soo xulaan ayaan maaragtay la qaadanay sii baan rabnaa marka inay socoto waxba kama dhaxayaan in curfigii la raaco iyo in qof iyo cid la aado laakiin wax udhaxeeya oo ah baarlamaanku waa sii fadhiyaya dee sharciyada ku fadhiya mahaysan xildhibaan baana baarlamaanka ka tirsan shantanaan fadhiya madaxeedkaygu waa waa intaas ku egyahay dastuurka quraya faqradiisa lixdan iyo labaad eh, eh, eh, maarata xarafkiisa maarata xarafkiisa saddexaad ayaa wuxuu qoraya madaxeedkaygu shantana yahay koob iyo soddonka december anigu xilma ma hayo xtaarana malayi marka sharciyadan kusii joogo ma haysto anigu awal nolosha maanbadaan ku joogay marka idinka iyo madaxtooyada inaad isku xiran tihiin ayaa la sheegay oo markii hore aad muddo kororsi rabteen markii madaxtooyada laga diiday muddo kororsine inaad eh, go-aansateen in eh, gabi ahaanba doorasho la aado maxaa ka jira arrintaas oh, minadeer annaga horta dee dawladdu marka laleeyahay waa golayaasha saddexda oo garsoorka iyo fulinta iyo baarlamaanka oo horta dee inaan wada shaqeyno dawladda waxa weeyaan wa wa waa dawladnimada ku jirta eh, midda labaadna waxa weyaan annagu markii horeba dawladda waxaan kawada shaqeynayna xildhibaanada hadda barnaamijkan wada waxaan kawada shaqeynayna qof iyo cod buu ahaa hadii qof iyo cod la waayey qof iyo cod hadii la waayey waxaa dhacday inaanu maaragtay eh, eh, eh, wixii marka dawladda ay soo saartay si aan la qaadan oo hirgirigta keenay oo meel loo dhaasa la garan waaya ma garan mm. laakiin intaysan dawladdu go-aankaas gaarin ka hor ayaa la gaaray oo xildhibaanada qaar iyo waxaa gaaray ismada qaar oo xal u arkeen arrinkan in la samay karo markii hore dawladdu maxay xal ula imaan weyday walaal dawladda horta mandatka wadanka iyada haysata Eh, iyadaa la raba dadku dalka waxan inay ka saarto oo u gudbiso marxaladaas maarata saxda u gudbiso shaqadeedii bay ahayd eh, haddii eh, maaragtay markii horena waxaa soo saarayay wax hal dhinac amaba ahaynba adi saa og tahay madaxweynayaashii hore oo cabdulle cali gaas iyo ra-isul wasaarihii hore cumar cabdi waxbay soo saareen xisbiyada mucaaradka waxbay soo saareen isme hore waxbay soo saareen ismedaba isdi waxbay soo saareen wax leela iska soo dabasaaraya marka wuxuu sharciyad maysan haysanin annaga marka sharciyadan ku xisaabtimayn sharciyadan ku xisaabtimayna waxa weeyaan waddanka sharcigiisa waxa weeyaan in dadkan shacabka codka loo celiyo maadaama arrinta ay ahayd oo go-aankaa la qaatay meelaan ka aadna ma jirin waxaan ku dhigan taas buu ahaa sharciyad bayna ahayd laakiin muddada dhiman ma lagu qaban karaa ay kula tahay dowladdu muddo kororsi ay halkaas ka aragtay sida lagu eedeynayo maxaa ka jira marka taa shan iyo labaatanka february ayaa horta doorashada qof iyo cod annaga aan u xadadna inay dhacdo oo beek ay soo saartay gudiga doorashooyinku shan iyo labaatankii february iyo sideeda january maxaa udhaxeeya mudakarasiga horta ma taqaanin miya mudakarasi maxaa la yidhahdaa mudakarasigu waa bilo iyo sanawaad iyo baa mudakarasi laakiin sideeda january oo doorashada dhici jirta iyo shan iyo labaatanka february waa laba doorasho saaran wey january february marka shan iyo labaatanka february miya miyaa mudukororsi ah taa mudukororsi lama yidhahdo moogtahay waa dad fahmi waaye waa schedulekii ay soo saareen beeg wuxuu ahaa schedulekii ugu dhawaa ee wax lagu qaban karay saxna buu ahaa mudukorortina kuma jirin marka madaxtooyada qudheeda khilaaf ayaa ka jira maxaa khilaafkan keenay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii isku khilaafaan oo ay ku kala aragti duwanaadaan sida doorashada ay u dhacayso walaale kale aragti duwanaansho waa imanayaa eh, hadda qurana ma aha cabdiwelig cali gaas iyo bukadhexyimi iyo ninkii la oran jiray camey eh, maxaan ku rahday madaxweynaasha ka hore ka horeeyay buu ka dhex yimi hadiiba ay maaragtay ay noqoto kala aragti waa imanaya oo wax weyn ma aha laakiin muhiimadu waxa weeyaan wadanku doorasho ayuu aadayaa sideeda janawary eh, guddidii khilaafaadka la soo saarayaa baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanku madaxweynaha waxay ka codsadeen guddida khilaafaadka inuu soo saaro wuuna soo saaraya mar haddana anaga codsigaa gudbinay khilaafkuna waa iska imanaya oo dad wada shaqaynaya waa lakala aragtidii wanaanaya laakiin already xukuumadda hadda jirta iyo baarlamaanka hadda jira waqtiga waa ka dhamaaday xukuumadda cusub oo timaada ama tad xogta hadday sii joogtoba waxa weeyaan waddanku doorashu aaday ma waa gartay doorashada waktigii loogu talagalay in xildhibaanada lasoo doorto shan iyo toban maalin wax ka yara idiin dhiman suurtagal ma tahay inay dhacdo doorashada waktigaas ku dhacdo sidee ku dhici kartaa wax diyaarsan ma lahan khilaaf eh, doorashaa jiro oo mucaaradkii oo gaar ah xildhibaanadii oo kala jabsan madaxtooyadii qudheed oo khilaaf ka taagan yahay sidee suurtagal ku noqonaysaa xildhibaan walaal waxay ku noqonaysaa horta waxaan dee shaqo banaan loo aadiye maaha oday baa warqad laga soo qortaa <laughs> waxaa horta inaad fahantaa fiican anigu hadda xildhibaan baanahay ahay markaan raba hadda inaan aado oo xildhibaanadeeda aan doonto dee odaygaygii iyo madax dhaqameedkaygi baan utegaya waxaan leeya ii qoraya warqadii aad awalba isoo qortay awalba madax dhaqameed baan ku idi maalin iyo saacad toonna igu qaadan mayso hadii marka wii ogolaadana wuu isiinaya hadduu cid kale rabna cidda kale cidda kale ula rabo soo siinaya ninka maandhegka haystaa marka wax weyn maaha warqad inta nin loo tago laga soo qorto waqtiga u baahantahay maxay tahay laakiin khilaafaa ka sokeeya soo ma aha in la isku fahmaa ka horeysa marka hore khilaaf iyuu ka dhex jira ilaa madax dhaqameedka maandhegka hadda la siiyey oo iskale oo lasla qaatin la-aado soo maaha madax marka la aadayona dee xildhibaanku isaga aadaya madaxweynena aadi maayo madaxweyne ku-xigeenna aadi maayo musharax kalena aadi maayo wax doorashada iyo khilaafka ragaadiyey sii badinayo xildhibaanada lagu tilmaami karaa maadaama ay hadda oo waqtigii dhammaaday madaxtooyadiina ay soo saartay go-aan ah in doorashada la qabto doorashadii lix iyo lixdankii la yaqiinay la aado iyagi qudhoodana khilaaf uu hadda bilowdo cusub oo hadda iyo xalin dhexdooda u baahan walaale khilaaf yaalla iyo mid xalin u baahan midna ma jiro waktigii waa naga dhamaaday madax dhaqameedka la aadayaa qofkii warqada kasoo helayana alxamdulilah kii maarata kursigiisa waayana hafadhay kursiga qofka kursiga madax dhaqameed soo qora ha aada tus waaba intaas waa garta waa garta waxaa dhacaya wey khilaaf hadda maaragtay hortaagana ma jirto madaxweynenu isaga hadda awood u leh inuu maaratay eh, gudida khilaafaadka soo saaro isaga awood u leh maanka iyaguna anaga inaan ka codsono ayaan xaq ugu leenaho dhanana soo saaro baaqi waaba intaasba wax hadda lasa saaraya maba jirtaba waxa xildhibaanada maanta dhex maray maxay ahayn haddii khilaaf uusan jirin waxaa dhex maray arrin kale maxkamadaa laga hadlayay baarlamaanku guddoonka iyo xildhibaanada qayb kamid a ah ayaa waxay danceen go-aankii maxkamadu ay gaadhay inay ka daba tagaan sharci aan sharci ahayn taasaan ka dagaalanay waana ka hor istaagay waa go-aanka maxkamadda waxa ay kasoo horjeeda maahinoo haddaa xildhibaano kaleeto go-aan ay gaareen oo ay aaminsan yihiin in lagu gaari karo doorashada walaale didinku adiga waxaa ka hadlaysa xagaarka keentay ilaa anaga guddoonku waana la hadlay waxay yiraahdeen wixii maxkamadda ay soo saartay ma sharcida mise waa sharci daro xildhibaanay aan ah ka doodin ka doodi mayno baan nidhi waa sharci dhig warkaas warya waana la dhigay warkaas in adeer laakiin weli meeshii waa lagu kala tegay sida muuqato oo xal lagama gaarin oo baarlamaanku go-aan sooma saarin oo maanta waa lagu kala cararay sidee ku suurta geli baarlamanka go-aanba lagama rabo hadda go-aanka lagama rabsan yahay baarlamanku baarlamanku waqtigaa waa dhamaaday orda xildhibaanu carar oo doono kursigaagu doono wey haddaan helina dee shacab ka mid noqo shacabkaaga ku noqo arrintaa maxay ku dambeyn kartaa hadda taagan doorashada suurtagal ma tahay waqtigeeda inay ku dhacdo waa doorashada inaad waqtigeeda bay ku dhacaysaa sideeda january doorashadii baa dhacaysa guddiga khilaafaadka caawa ilaa habeen dambay soo baxaysaa xildhibaanadu way ka codsadeen madaxweynaha inay guddida khilaafaadka soo saaro wana ku dhawaaqi doona caawa saacadaha soo socda hadii allaydmo marka lagu dhaqaaqana shaqadii fitinkaa la samaynayaa la baarayaa xildhibaankan warta ma yahay ma wataa maandatkii saxda ahaa guddiba guddida shaqadaasi qabanaysaa kooda iyo soddonka baarlamaan cusub iyo xildhibaano cusub ayaa lagu dhawaaqi doonaa biidnillahi tacala ugu dambeyntii eh, madaxweynaha inaadan runta u sheegin laydinku haystaa maxaa ka jira taas oo aad u hoosaasiseen eh, doorashadana in waktigeeda lagu qaban karo eh, mar hore in laga soo shaqeeya ay mudneed ah- maadaama doorasho qof cod ah aan la isku raacsiisanin sida idinkaba aad ogeedeen labada walaa wax ah qofku raaci karo wuxuu aragtay dimuqraadiyadu weeye qofkii ixdi weeye waxaan ka shaqaynaynaa waxay tahay in la kala aragtida wanaado adiga baasha inaad fahantaa fiican maaba hmm. la kala aragtida wanaanaya qofku codkii aragtidiisana xor buu yahay laakiin waxa weeyaan waxa laisku haystaa waxa weeyaan waxa aanu ka shaqaynanaa ma wax sharciba mise wax sharci darra annaga waxaan waa wax sharciya oo sagaashan iyo dastuurka ay ku qoreen odayaashii dhaqameedka ee puntland asaasay oo intii la gaari waayey anaga ka shaqaynay maanta in la gaaro waxaan kusoo gabagabaynaynaa puntland doorashay aaday sideedda januarina madaxweyne cusub la dooranaya koob iyo soddonkana xildhibaano cusub oo baarlamaanka baa iman doona kaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed eh, cabdiraxmaan jaamac kuluc oo ka waramayey khilaaf ka taagan doorashada eh, deegaanada maamulka puntland iyo ka xildhibaan ahaan iyagu mowqifkoodu waxa uu yahay weli barnaamijka ogaala dhegeysanaysaan idaacadda kulmi magaalada muqdisho aad nagala socotaan markan haddii aan dhankii xubnaha aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qurmooyinkai sheekooyinka ayaa ku dhegeysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anuga cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waayah salmay waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac aad kala hadlahay haddiinu ku bilaabno haddiinu ku bilaabno hadalheynta afar labaatanka saacayaad kala hadalhayay dowladda soomaaliya ayaa ku qabanaysa xarunta golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shir ku saabsan arrimaha ammaanka soomaaliya iyo weliba dib u dhiska ciidamada iyo weliba howlgallada xoreynta ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaynu ognahay inuu gaaray magaalada new york ee dalka mareykanka halkaasi oo mas-uuliyiin kala duwan uu shir kula qaadan doono shirkan waxaa kasoo qeybgelaya lix labaatan dal qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub iyo weliba kan afrika waxaana laga hadlayaa ajendayaasha kala horumarka iyo weliba caqabadaha ka jira laamaha ammaanka soomaaliya sidoo kaleet waxaa laga hadli doonaa ee qorshaha horumarinta amniga soomaaliya taageerada caalamiga ee soomaaliya amaanka iyo weliba horumarka shirkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkaasi khudbad ayuu kaga jeedin doonaa dhanka kale kaleetan haddiinu eegnana hadalhaynta kala jirta dhankii ciyaaraha champions leaga wareeg gurubyada ayaa la ciyaari doonaa kama dambeysta caawa haddaba kooxo badan ayaa usoo gudbay wareega lix iyo tobanka halka kooxaha qaar weli u dhiman yihiin ay doonayaan caawa inay soo gudbaan kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno waxa ay garoonkooda ku qaabili doontaa kooxda kubadda cagta byr munich kulan xiiso badan haddaba kooxda kubadda cagta manchester united rajadoodii aad iyo aad ay u yartahay in waliga lix tobanka ay usoo gudubto tartanka champions leaga markaynu eegno kooxda kubadda cagta byr munich mar hore iyagu way soo gudbeen kaalinta koowaad ay ku jiraan saddex iyo toban dhibcood ay leeyihiin shan kulan oo ciyaareen afar kulan ka mid ah ay badiyeen hal kulan ay barbaro galeen wax daraa xil ciyaareedkan maysan kala kulmin kooxaha copenhagen galatasaray iyo weliba kubadda cagta united koo iyo gool ayay ku dhaliyeen tartankan champions league shan kulan oo ay ciyaareen marka sidoo kaleeto kooxa kubadda cagta copenhagen galatasaray iyo weliba kubadda cagta manchester united waxaa la leeyahay hal koox keliya loo baahan yahay in wareega lix iyo tobanka usoo gudubta ama copenhagen ha noqoto ama kooxda kubadda cagta galatasaray ha noqoto ama kooxda kubadda cagta united haddaba ma united inuu egnimada iyagu ay koox weyn rajadoodii waxa weeyaan waa in ay ka badiyaan marka hore kooxda kubadda cagta bayr munig sidoo kaleetana waa inay reejeeyaan kooxda kubadda cagta galatasaray iyo weliba kooxda kubadda cagta copenhagen kulankaasi barbaro inay ku heshiiyaan markaa sidoo kaleeto kooxo badan ayaa soo gudbay sida kooxda kubadda cagta real madrid oo mar hore ay soo gudbeen sidoo kale inter milan iyo weliba real sociedad kaalinta koowaad ay ku dagaalami doonaan hal kooxda kubadda cagta arsenal iyaguna caawa b s v la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta arsenalna wareegi lix iyo tobanka mar hore ayay usoo gudbeen hadaleenta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markaan dhankay qormooyin waa tahay cabdirashiidow markaan dhankii qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga haddaan ku bilaabana waxa ay ku bilaabanaysaa sidatan ma xuma in aad go-aan gaarto balse ka fikir waxaa dhici kara haddii aad go-aankaasi ka shaqaysiiso qofnaha haquusan sababtoo ah ma ogad awoodda u qarsoon qofna laguma qiimeyn karo aragtida koowaad farxaddaadu kuma xirna qof kale farxaddiisa way fududahay inaad xaqirto wax aadan heli karin adiga oo saaxiibkaada mugdi kula socda waxay ka fiican tahay in aad keligaa iftiin ku socotid qofna ma liito balse waxaa jira qof aan aqoon halka uu ku fiican yahay qormadani waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala yaasir mukhtaar ugu dambeyntii qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan nin waayeel ah oo waayo arag ah ayaa la weydiiyey maxaad ka baratay waayihii adduunyada ee kusoo maray wuxuu yidhi waxaan ka bartay in adduunyada qiimaheeda yahay diin iyo weliba in lagu daydo ee eh, salafkii dadkii wanaagsanaa ee geeriyooday sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan ka bartay in qofka la dulmo inuu mar aarsan doono waqti dheerba ha ahaatee sidoo kale wuxuu yidhi waxaan bartay in nolosha go'i karto ilbiriqsi kasta sidoo kale wuxuu leeyahy waxaan bartay hadalka macaan iyo wejiga furfuran inuu yahay aqlaaqda hoggaankeeda sidoo kale wuxuu leeyahy waxaan bartay in qofka ugu qaalisan ee dul saaran adduunkan uu yahay kan haysta caafimaad iyo weliba nabadgelyo sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan bartay in cimriga dhammaanaya howlaha adduunyadana aysan dhammaanayn ayuu kusoo gabagabeeyey qoraaga qormadan waxaynu ka soo hegnay qob baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir dhegeystayaal xubintiin waa naga intaa waxaad dhegeysteen xubinta bandhigga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhowaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaane waxaa la yidhi ceeb ma ahan inaad xigaal noqotaan madaxda dalka ama qaraabo laakiin waxaa ceeb ah inaad ku noolaatid shilinkii dalka adigoo uu soo maraya qaraabanimada madaxda aadna dhuuqdid hantidii shacabka iyaguna ay baahan yihiin ceeb ma ahan inaad dowladda ku diidid go'aan ama aadan ku raacin laakiin waxaa ceeb ah inaad noqotid mucaarad qaawan oo wax walba ku diidan dowladda mucaaridnimadiisuna aysan waxba dhisin ceeb ma ahan inaad dowladda ku taageertid go'aankeeda balse waxaa ceeb ah inaad ku timaadid qofkii dowladda go'aan ku mucaarada inuu yahay qarandumis ceeb ma ahan inaad ku noolaatid dal burbursan fakhri ah ama dunsan laakiin waxaa ceeb ah inaad u qaadatid faqiirnimadu inay tahay hannaan nolosha la socon karo la'aantuna tahay qadar aan laga hor imaan karin ceeb ma ahan inaad noqotid hantiile xoolo badan balse waxaa ceeb ah in xoolaha xubnahaasi noqdaan kuwaad ka hadday shacabka ama hantida masaakiinta ceeb ma ahan inaad noqotid xaasla'aan laakiin waxaa ceeb ah inaad ku noolaato khiyaano iyo akhlaaqkabax iyo anshax yari ceeb ma aha inaad waddanka dhexdiisa shaqola'aan ku noqotid laakiin waxaa ceeb ah inaad ku raalli noqotid aadna qorsho yeelan kadibna aad u sababaysid xaaladda dalka ceeb ma ahan in lagu dhalo adigoo jaahil ah ama aad ku weynaatid aqoon la'aan la'aan laakiin waxaa ceeb ah inaad ku raalli noqotid inaad ku sii jirtid nolosha jahliga aadna sii dhex fadidid mugdiga aqoon la'aanta ceeb ma ahan in qofku ka quusto dalkiisa laakiin waxaa ceeb ah inuu ka quusto ilaahay ka rajo beelo naxariistiisa waayana dadaalka nafta ceeb ma ahan inaad geshid gef ama qalad laakiin waxaa ceeb ah inaad ku sii indha adkaato qaladkaagii ama aadan qiran oo aadan ka cudur daaran ceeb ma ahan inaad ku baahad dhimatid dalkaaga laakiin waxaa ceebba ah inaad gaajo ugu dhimatid dalkaaga halka ciyaalka madaxdu halis ugu jiraan inay la dhintaan dhereg ceeb ma ahan inaad qabatid shaqooyin hooseeya si aad ugu ilaalisid sharafkaaga aadna uga maarantid dawarsiga dadka laakiin waxaa ceeb ah inaad ceebaysid qofka shaqaysanaya ama inaad liidid shaqooyinka dadka qaar adiguna aad ku tiirsan tahay biilka dad kale ceeb ma ahan inaad yeelatid fikri khilaafsan aadna difaacdid laakiin waxaa ceeb ah inaadan ixtiraaminkayga aadna kaaga ka soo qaadid wax aan la dhaafi karin ugu dambayntiina ceeb ma maahan inaad noqotid gabar wax baratay heer sarena ka gaartay waxbarashada laakiin waxaa ceeb ah inaad u aragtid in gabarnimadu tahay caqabadkaa hortaagan horumarkaaga ama isbaaro kuu diidan horay u socod kadibna aad marmarsiyo ka dhigatid dhaqanka iyo diinta waxaa la yidhi dunidu waa yaababley dusheeda markii la yimi daraad shalay iyo haddiyo ilaa dabankaan la yahay dantiisa qof wada hantiyo ma jiro dooqii nin helay markaad dhanka ka daarisaba docbay ka faruurataa ayaama kolkay degtaba duufaanno horlaabbabada ladnaantu ma daa'intoo xilligu waysdaba socdaa dadaalkuna waa muhiim diraac adigoo u nugul dadkaagu abaar fadhiyo dunyadu kaa ooman tahay daruurtu mar bay gaftaa halkaad ku ducaysato mar bay ka da'daa ileen dhul daaqsimo kaa fogiyo dal aadan u guuri karin soo marnay rakaasha weere waleeri war waxaa la yidhi ha ka dayrin weliga noloshaad la daris tahay ha u doodin mid kaluu ku dayashaa aryaadnalama wadna waxaad ka tagtay taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diin kubaa u simaan calaa warkalamaale waxaa la yidhi dood looma baahniyo waraan mudac ka daabmayne dadku waa walaal danina waa kala diraysaa la weynay dowladda somalilan eh. eh. maxaa lagu diidan yahay eh. dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kala maanay wacyigu soo diiranaa dunidu sii kala fogaa da'dan xilligaa jidhaa danteeda ka dhoohana war bashiirow nin duqoobay baa yidhi wakhtigu waa isdaba jooge jacaylkii doraad iyo shalow maanta noqodeegsi waxaan kaa duraansado adoon diiday odhanaynin iladoon waxaan doonayo daacadda u hilli maylarey eh. landundhirriyaw eh. dareer badiyay dalnima deerna eh. daadanagaadi daruufna jirte daa'imow alow dowkuley dowhoraad arno warmadeeyo waxaaba la yidhi duruuftu waxbay bartaa aadmiga dunyadan ku nool wakhtiga daran iyo xilligu dabiib lagu raysta iyo naftay u yihiin digtoor waan weynay somalilan ma iska ixtiraaftaan warwaaqla waxaa la yidhi cisi qaabba ku diiday ka durugsanaa miduu dunya siinayo war waxaa kaloo la yidhi waxaad dhab u diidan tahay hadday soo daadagaan waxaad doondoon tirina iyana kaa durkaan durkaan iyo shaqadu miyaanay ku daalahayn aryaadhaha siyaasati buntland beryahan haddii doc laga dadaba doc kaley ka furmeehaa la yidhi haye go'aanka odayaasha miyuu madaxweyne dani aqbalaadii ka baxay warba odayaasha gobolka bari ku darsama jira yidhaahdeen war waa yaabe bashiirow ma geetimirkii la yskugu imaan jiraa qalalay war ilaaeeg naariis abdulaahi suldaantimaadda haddu kor walibaarey debmarku ku baktiyo meel kala duubka qiiqaayearyadhaha warka wayga dhex gasheene maxkamadda dastuuriga ee buntland waxay laasha waxkama jiraanna ku sheegtay muddo kordhintii halka sanaheeda ay ku dhawaaqeen baarlamaanku ka kadibna kulanay baarlamaanku beriga isugu yimaadeen haddana waa ku kala qaybsameenoo khilaafaa ka dhashay madaxweyne ku-xigeenka puntland qoraalka soo baxana wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu isku dayaa inuu sameeyo go'aan la yidhaha keligii talisnimo qaradka iyo odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay arrintan soo farageliyaan war madaxweynuhu intuu madaxweyne yahay madaxweyne ku-xigeenkuna waa madaxweyne ku-xigeene muxuu ku diidan yahay inuu taliyo war waxba la yaabin waxaa ka dhexeeya labadeenna reerkayaa weyno u ahwaayeen war kalamaanayso hore looma dhihin weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xira war sheekeeyo waxaa kaloo la yidhi ninba waayihiisa ileen meel waabo waynu kala fogaane miyaan ku warramay weli aryaa dalabow adna waxaad ka tagtay waab adiga dareedshow waradin adin abdulow weliba ku tabtay maye maye maye noowad sheekada warwar ma haysiin maamulkii kumeelgaarka ee c c waxay qaateen manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka waa in u dabaaldegaya waxaad ogtihiin buntland way tay hore u diiday manhajka dowladda warda buntland waa hooyadii federaalku waa iskaga wareeraysaa niine arrimaheedana iyada xalinayse kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalemaanay war ma haysaane sanatarada aqalka sare waxay go'aamiyeen xildhibaan kasta in laga jaro mushaarkiisa shan boqoloo dollar lacagtaasoo ay sheegeen in loogu tabarruci doono dadka ay saameeyeen fatahadaha iyo abaaruhu uma ogolaha ah shacabkuna bay ku daydaaniin warwar ma haysaane ku-xigeenka xoghayaha guud ee urur goboleedka igad maxamed abdi waare oo hadlay wuxuu yidhi soomaaliya inay ka mid noqoto hoggaanka igad muhiimay u tahay hadda ka horna waddammada geesku soomaaliya waxay iska go'aami jireen iyadoon wax talaa laga gelin haddase go'aan aannan wax ka gaarin ciduna ma gaari doonto wuxuuna kaluu intaasii raaciyey soomaaliya xilkan muhiimka ah inay hesho waxaa ka shaqeeyo wakhti badan ku bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudan xasan sheekh maxamuud warbow aniguna waare waxaan kula dardaarmahayaa haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax qabo wana lama huraane hagarlii wax qabo war kalamaanay arrimaha gudaha keliya haad mashquul ku tihiin dowladda soomaaliya waxay sheegtay xadka u dhexeeya boolan iyo baylaruus muwaadiniinta soomaaliyeede ku go'doonsan inay soo badbaadinayso waradhahay qoobishkii galbeed baryahan waa isqarxinayaae golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar uu soo hordhigay xogeeyaha guud oo sagaashan iyo sagaal qodob khayraa u isticmaalay haddama xishooda waad ogtihiina maraykanku markuu codkiisa cod labeeyo waayey ayuu fito baawar u adeegsado ku kala diray war kalemaanay war mahaytana deegaan hooskooya magaalada waajid ee ah, gobolka bokool weliba ka dagaalamay ciidamada dowladda oonay al-shabaab shabaab badagna meelu walka leeyaleeri hadantafa fidheeha wejigiisadaada bilaawda hilfaan nisgaadohaye warmadayow nimanka si fiican miyaa loo fiiri waar wallaweynayma keligiinbaa shabaabkaas ka xoraynaya aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi qarannimo iyo qaabil eh. iskuma qaabsaman qaaba qarannimo eh. iyo qaabil eh. iskuma qaabsaman qaaba warbow waa saasoo shabaab haddaan loo miroobin dalka lagama xorayn karee shabaabka xumaanta xasaradiyo laynta dalkeenna ku xeedhay inaan ka xurayno dad baa ka xanaaqsane xadhag lama sitaha xaggooda jirow xukunkaad geeli lahayd xildhibaanku ku naftaada waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo yaryahay diraacayo dirirhooray kalawaan adoo doogarkaayana lama dago abaare inan yahay diraacayo dirirhooray kalawaan adoo doogarkaayana lama dago abaare ba dayacay ka kale damsanayaa intiisiiba dayacay ka kale damsanayaa cali igala doqonsane daayacay ka kale dugsanaya jidtisiiba daayacay ka kale dugsanaya ani igala duqunsan dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo hadalkii la dili jiray haygu odhan indabadeen xishoodu dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodu hadalkii la didi jiray haygu odhan dabadhi